bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmualifu raximah اllahu taعaalى faslu <clears throat> wayasixu الslmu xaala wamuؤajala faslun fii bayaani axkaami slm slmka axkaamtiisa ayuu halkan ka gelayaa aslmna waa la yidhaahdaa aslfna waa la yihahdaa aslmu wاslfu isku mid waa <clears throat> waxaana salamka la yidhaahdaa baycu mawsuufin fi dimmati shay la tilmaamay oo qof laga rabo beeciisa ayaa la yidhaahdaa salam oo nin intaad lacag u dhiibtay aad tidhi waxaas iyo wasaa iyo saa iyo saa iyo saas leh tilmaantaas leh muddadaasi keen waa lagaa rabaa saas beeca aa ku gadata salamaa la yidhaahdaa lacagtii raasumaalkii baad hor marisay shaygii mabiicdiia maqan bayculqaa'id ma bannaanaan jirin laakiin suuradan waa bannaan yahay oo haddii raasumaalkii la hormariyo kulligiis la dhiibo la sifeeyo sifo uu jahaalada uga baxaya lagu sifeeyo markii intaas la helo waa bannaan yahay baycu salamaana layihaha hortabsiyaa la dhahaa marka oo qofka waxaa loo hor siiyey lacagtiyaa loo hor dhiibey shaygii buu keenaa marka shuruudihiisa iyo waxyaabahaasuu marka ka hadlaa baycu salam kaasaa la dhahaa الslmu wالslfu lugaةa bmacna waaxid wa sharcanna baycu mawsuufin fi الdimati waa beyc marka dime lagu sifeeyey dime waxaa la dhahaa qofka mas-uuliyaddiisa qofkii baa loo xil saaray waa beyc inta la tilmaamay qofkii loo xil saaray inuu keeno lacagtiina loo hormariyey hormaris waa marka wayasixu wou ansaxayaa aلslmu slmkii waa ansaxayaa buu yihi xaalan isagoo hadda xaalka ahoo aan wakti madal aan lahayn iyo wamu'ajalan iyo isagoo la madaleeyey madal iyo haddaba waa ku ansaxa oo haddaad nin tihaahdid lacagtan hoo baabuur saa iyo saa iyo saa iyo saa ah hadda ii keen waa bannaan yahan haddaad tidhaha bil kadib ii keenna waa bannaan yahan xaalan oo mu'ajalan saas waay shaaficiyadu marka madhabku saan waayo xaalan oo mu'ajalan qaar baa waxay leeyihiin xaalan ma bannaana madaahibta kale mu'ajal keliyuu ku bannaan yahay ayb haddii marka muajalkii oo qofkiiba in lagu khiyaanaba ay badan tahay la baneeyey midkaan hadda a maxaa diidaya isaga marka waxa faariqa ma muuqanayo maxaa yeelay sanad kadib waxaan ii keen lacagtaanna sii qaadaa la baneeyey oo qofku ay dhici karto in lagu dago ama khiyaano ama qarar uu ka imaadaba ayaa la baneeyey mid ah marka hoo lacagtaan haddaan kaa rabaa shaygaa iyo shaygaas oo asagana uu la soo ordaayo markiiba uu keenayo waa min baabi owlaa inuu bannaanaado wayasixu waxaa ansaxaya asalamu salamkii baa ansaxayo hortabsigii xaalan isagoo hadda ah hadda xaalka ah wa mu'ajalan iyo isagoo la madaleeyey fii maa kii dhexdiisa marka salamku arkaanuu leeyahay arkaantiisu waxaa weyan waa muslim muslim waxaa laga wadaa kan dhiibaaya raasumaalka lacagta muslamun ilayhi ninka loo dhiibaayo lacagta oo alaabta laga rabo muslamun fiihi shayga la rabo oo in la keeno la rabo beeca gelaayo muslamun fiihi ayb muslamun bihi waa iska raasumaal laakiin raasumaalba kaas iska dhehdaad afar rugni waa marka muslim waa ninka lacagta dhiibanayo muslamu ilayhi lacagta ninka loo dhiibaayo laleeyahay baabuurka saa iyo saa iyo saa a keen oo laga rabo isaga deynta uu ku yahay baabuurka inuu keeno muslamu fiihina waaba baabuurka laftirkiisa raasumaalkiina lacagtii la dhiibay meesha lagu dhiibay ayb nin muslim muslamu ilayhi ra'sumaal muslamu fiihi muslamu fiihi waa shayga beeca galay ayb haddaan cuquudda arkaantooda la fahmin waxaan lama fahmayo maanta dhan marka muslim muxuu ahaay iyo muslimu fiihi waa maxay iyaa la leeyahay wayasixu salaamu baa ansaxaya xaalan iyo mu'ajalan fii maa kii ayuu ku ansaxayaa takaamala fiihi ay ku kaamilowdo dhexdiisa khamsu sharaa'ida shan shardi kay ku kaamiloobaan <clears throat> an yakuuna inuu ahaado waayo shayga muslamu fiihigii an yakuuna inuu ahaado madbuuطan ku la dabdiyey bisifati lagu dabdiyey muslamu fiihiga waa in sifo lagu dabdiyo sifo lagu dabdiya marka see see waa see shayga sifadiisa in la sheego sifaduu jaahilada uga baxaa wax aan tilmaantiisba la sheegin jaahilaa laga yahay ayb wa yakuuna inuu ahaado jinsan jinsi jinsiga oo lam yakhtaliط bihi ounan ku darmin hayruhu hayrkiis wax isku daranna waa inaynan ahayn shaygu hadduu isku darma hadhow dooddiisaa badanaysa kana badnaay iyo midkan baa yaraa iyo waxaan waxba ku darnayn baabuur waa la gartay maalan geley intaas oo konton kiintaaloo geleeyaan kaa rabaa lacagtiina hoosii qaado konton kiintaaloo geley waxba kuma dhex darna <clears throat> ayb wa an yakuuna shardiga labaad waxaa weeyaan inuu yahay jinsan jinsi jinsiga oo lam yakhtalid hayruhu hayrkiis bihi isaga uunan ku dheehnaanin shay mukhtalid oo ajzaadiisu aysan dabdismaynin ma bannaana marka in salam laga dhigto haddii ajzaa'diisa la dabdin karo wax la cabiri karayoo kale ay iska noqoto caanaha qalaylka ama caano fadhiyoo kale waxa ay yihiinna lakala soocmi kara dhib ma laha aduu marka waa inuu jinsi ahaadaa wax kale aynan ku darnayn haddii marka caani iyo biyo laysku dara lama kala bixi karan walam tadkulhu aan gelin annaaru dab maxaysan dabka uunan u gelaynina liixaalatihi wareejintiisa xaalad inta laga bedelo xaalad kale loo wareejiyo shay marka waa inuusan shaygan dabna gelin waxa hadday dab galaan isaga laftirkiisa waxaa ku dhacaayo eh, xaaladiisa isbedelayo hadday xaaladiisa isbedeshana say isu bedelaysa iyo dabdigeeda waa adeg oo adkaanaan liixaalatihi marka maxaa baxayan wixii dab la geliyey litamyiiz in la kala soocaa dabkan loo geliyey waa iska bannaanta subag waayo maalan si loo cabiro marka ama la ogaado inta litara in la dhalaaliyo waa dab la geliye soo maha dhib male kaasoo kale liixaalatihi ma aha in subagii xaalad laga bedelo xaalad kale loo bedelo oo wax kale ou noqdo ulajeedku ma aha ayb malabkii iyo subagii iyo oo inta dab saas loogu dhalaaliyo la rabo marka in cabirkooda lagu ogaado ama lagu kala soocdo dhib ma laha tamyiiz laakiin lilixaalati haddii loo geliyo waa inuusan gelin muslamu fiihiga mar haddii shayga muslamu fiihiga wax la bislaynayo ama la karinayo ama dab la gelinayo uu yahay waxay leeyihiin marka khusuumo iyo doodiisu ma dhammaanayso dabdiga dabdigiisa adkaanayo ayb wa anlaa yakuuna inuusan ahaanin waayo mucayanan shay mucayan ah wax mucayana waa inuunan noqonin mucayankii maxaa laga wadaa shaygii meeshuuba yaallaaba marka qofkii inuu yidhaahdo waxaan kuu dhiibay lacagtan waxaan kaa rabaa addoonkan ama lacagtaanaan kuu dhiibay maradan ina ii keento de maradii haddayba meeshii taallaba maxaa salam laga rabaa marka beec caadi aan loo kala gadan karaa in la kala gato beec haddii marka uu yidhaahdo aslamtu aslamtu ilayka eh, haadihi daraahim daraahimtaanaan kuu dhiibay inaad kan isiiso shaygaan hadda meeshaan yaallo oo aan ah, salam ahaanan kugu dhiibay marka salamna uma ansaxaayo beecna uma ansaxaayo waa in marka caqad baatilo iska noqonayaa beec caadiya in la gala waay marka waxaan iga gadan layihaa qofkan oo salamkii iyo suuradiisi iyo heshiiskiisii laga saaro meesha ayb walaa min mucayanin mucayan xaggiisana inuunan ka ahaanin wey mucayan waxaa laga wadaa waaan lacagtaanan kuu dhiibay waxaan kaa rabaa garaashkan baabuurtan ku xaraysan mid ka mid a ah. aan salam ahaan kuu siiyey ma iyadana tii hadday la mid tahay shay mucayan xaggiisa in laga soo saara laga soo saarana maaha lacagta u dhiib waxay u tilmaan shayga unbaa ninkan laga rabaa waxba cayinaad iyo ma laha shay mucayanana kuma ansaxaayo muslamu fiihiga shay mucayan aan ahayn laakiin wax mucayana laga soo dhex bixinayana waa la mid isagana min mucayanin marka saasu kawaayb ka aslamtu ilayka hada dirhama fii saacin min haadihi sufrati oo kale goobtan suus ka mida aan salam ahaan lacagtan kugu dhiibaya keen waxay la mid tahay waxii oo la tilmaamayo uma intaa kadib lisixati اlmuslami fiihi shayga muslamu fiihiga ansixitaankiisa amaaniyatu sharaa'ida intaa kadib sideed shardi buu leeyahay si uu yanii muslamu fiihiga u ansaxo sideed shardibaa shardi u ah wa huwa an yasifahu inuu sifeeyo waay bacda dikri jinsihi jinsigiisii markuu sheego kadib wa nawcihi noociisii uu sheego kadib bisifaati tilmaamo uu ku tilmaamo allatii tilmaamaha oo yakhtalifu samanu samanku uu iskhilaafaya bihaa sifaadda uu isku khilaafayo darteed jinsi iyo nooc marka maxay kale yihiin jinsi waxaa noqonaya maalan baabuur noocna waxaa noqonayo toyota iyo wixii la yidhaahdaba marka waa inuu jinsigii sheego uma noocii haddana uu galo ama in la yidhaahdo marka jinsigii waa toyoto noociina marka anwaacdeedii marka mid ka mida lasii sheego ayb bisifaati sifaat lagu sheego allatii sifaadda oo yakhtalifu hamanu bihaa ee qiimuhu uu iskhlaafayo sifaatkaa dartood oo ashyaada haddii lasii tilmaamo isku qiimo ma sii ahaanayaan sifaadka marka qiimaha bedeli karto in uu caddeeyo w noocii sifadii jahaaladu uga baxaa sheega wa an yadkura inuu sheego qadrahu qadarkiisiina inuu sheego bimaa uu ka sheego yanfii anfinayo aljahaalata canhu in xaggiisa laga jaahil noqdo tanna waa maxay qadarka aad ka rabto hadday baabuur tahay oo kale qadarku waa hal xabo ama labo ama saddex ama shan wixii aad rabto inaad caddayso cadadkii hadday tahay wuxuu masego ama badarna inaa qadarkeedii aad sheegto laba kintaal shan kintaal waa inaad qadar caddayso ayb wain kaana muajalan wain kaana haddii uu yahay salamkii mu'ajalan mid madal ah haddii uu yahay dakara waqta maxillihi dakara wuxuu sheegayaa waqta maxillihi xilliga uu markaasi xalaaloobayo <coughs> ayb wain kaana mu'ajalan haddii uu yahay mu'ajal mid madal ah haddii uu yahay oo salamku uusan ahayn xaalli iyo mu'ajal uu noqon karaa mu'ajal haddii uu yahay dakara wuxuu sheegayaa waqta maxillihi waqtiga uu yacnii xilliga uu xalaaloobayo oo yacni waqtiga laga raba inuu waxaan keeno ayuu sheegayaa nacam wuxuu leeyahay sanad iyo hadday tahay ama bil iyo waqti madal wax ku xiran haddii ay tahayna waqtigiiba u caddaynaa bishaas bilaha markaa bilahu doonu ku caddayn karaa haddii laakiin la idlaaqo oo la yidhaahdo shan bilood ka bacdi ayaa lagaa rabaa haddii la dhaho bilaha qamarigay ku dhacayaan marka kaa asalan bishaan qamariga asalan ayb hadday iyagu marka bil kale oo bil faranji hadday wax ku xadaystaanna oo yidhaahdaan bisha decembar markay shan tahay waqtigaas unbaa laga rabaa waan yakuuna mawjuudan wa an yakuuna waa inuu ahaado mawjuudan mid la heli karo cinda alistixqaaqi mudashada agteeda fil haalibi sida haalibkee badan shaygan wakhtiga lagu ballamaayo in la keenana sida haalibka wax la heli kara inuu yahay maalan hadday tahay qudaar qudaartuna ay wakhtiga qudaartu wakhtiyay kale leedahay haddii marka la ballamo wakhtigii la heli jiray wakhti aan ahayn oo kale maya waa waqti qaalib ay ku tahay waxaan inay soo go-aan ama la heli karo taasna in la fiiriyo wa an yadkura inuu sheego mowdica qabdihi meesha ay ku kala qibdoonayaan oo ay gacanta uga dhigayaan inuu sheego sanadkaas bishaas waktigaas meeshaasa igu keenin inuu yidhaahdo ayb wa an yakuuna ahamanu hamankuna inuu yahay macluuman mid la yaqaano hamankuna inuu macluum yahay ninkan marka uu bixinayo amanku muxuu macluum ku noqon karaa bilqadri waاru'yati aragti iyo qadar wa an yataqaabadaa inay kala qibdoodaan qabla tafaruqi intaynan kala tegin caqadkii baa la galay amankan hadda maxaa laga wadaana raasumaalkii waa raasumaalkii intaan la kala tegin waa in la kala qaato haddii raasumaalkii marka uu qayb haysto amaba raasumaal maba dhiibinba alaab saa iyo saa iyo saa waktigaa iyo waktigaa iyo meeshaa iigu keenu yidhi alaabtii baa marka waayahay buu yidhi kanna maxaa marka wa lagu kala gatay dayn dayn lagu gadaayo kana amankiia lagu leeyahay ninkana maxaa lagu leeyahay mabiicdii bayculkaali bilkaali waay waana la reebay ayb taasaa la diidaa marka raasumaalki in meesha lagu bixiyo ayb wa an yakuuna caqdu salami salamka caqadkiisu inuu yahay naajizan mid aan tacliiq iyo waxba ku xirnayn iyo shardi laa yadkhuluhu ousan gelaynin khiyaaru shardi khiyaaru shardi aanu gelaynin slmka caqdigiisu caqdi naajisa caqdigu naajis iyo mucallaq u noqon karaa mucallaq waa midka wax lagu xiray waa shardi iyo waxaasaa lagu xiray isaga marka caqadka salamka wax shardiga in ma lagu xiraayo oo shaygan marka lacagtii markaad dhiibto wax saa iyo saa iyo saa iyo saa iyo saa tilmaantaas markaad shaygii jahaaladii ka saarto haddana markaad keento yacnii haddaad doonto haddaan doonno khiyaaraan kale leenahay oo waa kale cesho karnaa waa isdiidi karnaa iyo ma imaa kara isaga yani salamku khiyaaru shardi kuma imaan karo ayb oo isagu waa naajiz wax go-ayo ayb bikhilaafi khiyaari اlmajlis khiyaarulmajlisku waa geli karaa salamka oo intay wada taagan yihiin ninkan marka raasumaalkii loo dhiiba lacagtii ayagoon weli kala tegin waa kala noqon karaan lacagtii iyo celin waxna ma raba aniga waa dhihi karaa laakiin markii la baxo shaqadii la galo alaabtii ee la keeno kadib khiyaaru shardi ma jira nacam oo hadday ku anfici weyso iska dha waa ka tegayaa iyo iska dhaaf iyo male isaga waa naajis ayb sanamku marka inahaasuu ku sheegay waxaa marka iyadana u baahan ogaal u baahan salamku muslamu fiihigii waa la soo waayey alaabtii aada dirsatay waa waayey ninka waktigiina waa galay see la yeela wax kale ma loogu bedeli karaan ma bannaan tahay muslamu fiihigii in la bedel qaato oo ninkan lacagta dhiibtay shay kale oo ku beddesho waa maxallu khilaaf dhirir badan madaahibta iyo xataa iyo madhabka laftirkiisa iyo marka eh, shay kale inaan lagu bedeli karinuu sheegaa marka kutubta madhabka ama amankiibuu keenayaa ninkan lacagtii uu qaaday baa lagu leeyahay lacagtii buu keenayaa maahana shaygii laysku ogaa shaygaanaan kugu bedelayniyo anna waa qaatay ma soconayso maxaa yeelay waxaa laleeyahay meesha riba inay timaadaa yaa dhici karta ayb oo riba alfadli iyo inay meelo ka soo galgasho ibnulqayim laakiin wuxuu yidhaahdaa madhab ulimaami shaafici waxaa weeyaan haddii salamkii la fasakho oo iqaalo iyo wax lamida lagu fasakho labadii qof waayahay ma soo weysa alaabtii waayahay aan iska dhaafna salamkii waayahay marka waa salamkii waa la fasakhay kadib marka lacagtii niyo aad igu lahayd wax kalean kugu bedelaa hayi waa rabaa way iska bannaan tahay taasna oo caqadkii salamka waa dhammaaday tanna waa tabaadul wax kale ah oo nin deyn lagu leeyahay deyntii iskaga gudaaya shay kale waay oo kale nacam waa iska bannaan tahay marka middaa buu leeyahay faslun fi rahni rahantiiba u fasal yahay fii axkaami rahni rahanta luqatan ahubuut ayaa la yidhaha wa sharcan jaclu caynin maaliyatin wahiiqatan bidaynin yustawfaa minha cinda tacaduri اlwafaa tacriifkeeda sharciga waxaa weeyaan cayn maaliye ah cayn maali ah in laga dhigto wahiiqatan wax uu qofka ku kalsoonaado uu niyaddiisa ku qabowsado bidaynin dayn marka ay uga noqoto wahiiqa yustawfaa minhaa laga oofsanaayo cayntan cinda tacaduri اlwafaa marka la gudi waayo nin baa dayni sii ku yidhi markaasaa tidhi waa ku siinayaa waa kan dayntiie laakiin wax dhig rahan dhig oo haddii dayntii lacalla aan waaye aniga aan wasiiqo iyo kalsooni inaa ii keenayso aan ka dhigto haddaan waayana iyada aan ka goosanayo daynteydii waaye waa dhigay waa tana waa taas marka rahan sharciga saasaa lagu dhahaa ayb wa maa shay dhammaantiisoo jaaza uu bannaanaado baycuhu beeciisu uu bannaanaado jaaza waxaa bannaan rahnuhu rahan yeelistiisa rahan yeelistiisiibaa bannaan fi duyuuni deymaha dhexdooda rahantu marka waxay qabtaa marka iyadana arkaan raahin waa ninka rahanta dhigaayo murtahinna waa ninka rahanta qaadanayo oo deynta bixiyey isaga ta oo wataa ta ku dheefle isagaa dheeftaas qaadanaya macnaha marhuunna waxaa la yidhaha shayga la dhigaayo raanta laga yeelayo ayb haddaad teleefonkaaga qaado rahan u dhigto marhuun waa teleefonkii marka ninka aada agtiisa dhigtay wax ka qaadatan waa murtahin adigana raahin baa tahay ninkii wax dhigaymarkaa wuxuu leeyahay maxaa marhuun noqon karo rahan ahaanba galo rahan waxaa galo wixii beeciisu ansaxaya waxaan beeciisa ansaxaynin rahan lagama dhigi karaa khamri iyo khamro oo kale rahan kuusii dhigay agtaada ha taalno wax m maalba maba ahan sharcan wa kullu maa shay dhammaantiis jaaza uu bannaanaaday baycuhu beyciisa uu bannaan yahay jaaza waxaa bannaan rahnuhu rahan yeelistiisa fi duyuuni deymanka dhexdooda idastaqara hadduu sugnaado hubuutuhaa idastaqara hubuutuhaa sugnaanshadeedu haddii ay sugnaato fi dimati dimadii ay ku sugnaato yacnii goormaa rahantu marka ayay marhuuntu ay eh, rahantu ay bilaabanaysaa ansaxaysaa deyntu hadday dimada ku sugnaato ee hadda kadib deyn la geli doono in raan hadda loo sii dhiga ma aha raantu iyada marka waxay jiraysaa markay deyntii dimadii ku sugnaato ninkii waxbaa ka soo qaadatay lacagoo kale uu ku deymiyey kun dollar dimadaadii ku sugnaatay haye anna kanaan rahan kuu dhigay dahabkaan sii hayso ayb ida istaqara hubuutuhaa sugnaanshadeedu hadday sugnaato deyntii fi dimati dimadii ay ku sugnaato duyuun markuu leeyahay marka musanifku wuxuu ka ixtiraazaya acyaan wixii aan dayn ahayn rahan ma ku imaan karaan rahantu marka daynay ku timaadaa la qaadanayo ayb ayb shay marka aad soo caariyeysatay iyo shay aad soo boolisay iyo cayn sidaas oo kale rahan lagama dhigo ayb oo yacni wuxuu ka wadaa qofkan markaa xaqiisa ka qaadanayso ood rahan u dhigayso xaqa ah ka qaadanayso xaq deyna inuu yahay nacam laakiin xaq si kale ah uga qaaday booli iyo waxaa ka soo bililiqaysatay bedel rahan lagu dhigaa waxaas yacni taasoo kale ka ixtiraazaa buu leeyahay nacam ayb ayb iyo shay mustacaar ahoo marka aan hadda deyn ahayn oo waxaan isii aan soo haysto ama aan kaa caariyeysto caariyadii marka keen u dhig rahan u dhig ma la dhahayo iyada deyn unbaa rahantu ay ku sugnaaneen salamku rahan iyadana sida xooga badan waa ku sugnaataa bukhaari tabwiibaadkiisana waa ka muuqataa ayb oo hadda mucaamalada hadda ka soo baxnay nin baa lacag u dhiibtay alaabaa ka rabtaa adna ninkan inuu lacagtaada iskala tegaayo in kale maxaa kusii niyad qabowsa kartaa rahan ii dhigneew alaab iisii dhig hadhowdaa amankaygii waxaygii waxba ii keeni weyso ani tanaan kasii qaadana waa bannaantahay maxaa yeele salamku waa deyn oo kale ninkan deyn buu qaatay lacagow qaaday waxba asagana laga rabaa waa ka deyn oo kale wixii marka deyn ah ama deyn macnaheed le waa loo golyahay laakiin wax aan deyn ahayn oo xuquuq qof ah ka qaaday ama qasbi uga qaad ama mm, yacni caariye uga qaad deyn iyo taas iyadu ma gasho eh, ma gasho hahndhigid ayb ida staqara markuu leeyahay istaqara wuxuu ka ixtiraazayaa can اduyuuni qabla istiqraarihaa ayb shaaficiyada say iyo ku qabaan waa deyntu intaynan qofka ku sugnaanin ka hor rahan lagama dhigi karo walidaalika iyagu shaaficiyadu waxaa madhabku uu yahay salamka inaan laga dhigin wax oo rahan ah salamku waxay leeyihiin waa deyn ha ahaada laakiin weli ma sugnaanin ninkan goorma deyn lagu yeelana lacag baa loo dhiibay alaabtaay alaabtaasaa lagaa rabaa bisha soo socotaa layidhi waxay deyn ku noqonaysaa bishii marka la gaaro uu keeni waayo markaasay deynta imaanay marka deyn aan weli imaaninna rahan looma sii dhigi karo ay leeyihiin shaaficiyada nacam laakiin bukhaari wuu baabaystay xadiiuuna keenay nacam ayb xadii iyo waxbuu marka uga hadhadlay marka meeshaas marka isaga salamkiiba uga ixtiraasay sida madhabku uu yahay haddii marka rahan loo dhigana laa ba'sa naam iyo waxbaa ku soo arooray bukhaarina uu baabaystay waliraahini marka tacriifkanuu siiyey marka wakullu maa shay dhammaantiis jaaza beycuhu beyciisu bannaan yahay jaaza waaa banaawaxaa bannaan rahnuhu rahantiisii baa bannaan marhuun inuu noqdo yacni fi duyuuni deymankii dhexdoodii ayb yuu ku bannaan yahay idaa ida istaqara haddii uu sugnaado hubuutuhaa deyntaas sugnaanshadeedu hadday sugnaato fi dimmati ay ku sugnaato ayb wax soo socdo maya wax aan deyn ahaynna maya rahantii mala ma lagu dhigo deyn unbaa lagu dhigaa deyntaasoo markaas qofka dhabarka ka saaran ayb waliraahini alrujuucu fiihi raahin marka yaa waay ninkii wax dhigaayey wax qaadanayo kan deynta qaatay ee raanta dhigaayo waliraahini raahinkii alrujuucu buu leeyahay noqod noqosho ayuu leeyahay fiihi fi lmarhuuni marhuuntii inuu ku noqdo goorma maa lam yaqbid haddaanu qibdoonin almurtahinu midkii murtahinkaahu deyntii marhuuntii aanu qibdoonin halkan marka wuxuu rabaa inuu kuu sheego caqadka rahanka rahantu caqadkeedu laazim miya mase jaa rabaa inuu ka hadlo wuxuu leeyahay inta aan qofka murtahinkaa intuusan gacanta ku soo dhigin oo aan lagaa guddoomin jaa waay haddii lagaa guddoomana waa laazim ma noqon kartid nin baa dayn ka qaaday rahan ii dhig uu ku yidhi waxaa soo qaaday dahab markaasaa tihi dahabkan aan rahan kuu dhigay weli ninkii ma siinin gaantaa gacantiisi ma gelin waa la noqday waa dhihi karta aniga wax kaleanba rahan kuu siina waa ka laaban kartaa inta aadan guddoonsiinin hadduu laakiin guddoomo oo gacanta ku dhigo ninkii dayntiisa ee qabtaa waa kaa qaatay dahabkii waa xaraystay bis waa laazim waa lagama laabo karo inaa intaad timaadid aad dhahdid baraanteydii aniga waa ceshana isiiniyaho ma lagaa yeelay oo taa iyada marka ma banaanaanayso waxaa la yidhaha marka caqdurahni jaa'izu qabla اlqabdi laazimu bacda اlqabdi saasay tahay iyada marka ayb weliraahini raahinkii ninkii rahanta dhigaaya arujuucu buu leeyahay laabasho fiihi filmarhuuni u laabto dhexdeeda ku laabto maa lam yaqbid faacilka marka yaqbid waa murtahinka maa lam yaqbid ilmurtahinu murtahinkii intuusan qibdoonin hu marhuunta intuusan qibdoonin walaa yadmanuhu mana marka halkaas gooyi marka xuguna ku dhammaaday walaa yadmanu ma damaano almurtahinu murtahinkii hu marhuuntii ma damaano ilaa bitacdii unbuu ku damaanaa murtahinkii raanta agtiisa ay taallay gacantiisu gacan ammaana miyaa mase waa gacan damaan gacmaha marka fiqiga waxaa ku badan mucaamalaadka waxaas iyo waxaas yadduhu yaddu amaanatin iyo yaddu damaanin yaddu ammaana haddaad maqasho waxaa laga wadaa ninkan shaygan ammaanow agtiisa ku yaallaa haddii isagu uu ku tacdiyo waa gudaa haddii uunan ku tacdinin lagama rabo manheed ninka murtahinka alaabtan rahantan marhuunta agtiisa taallo ammaanay ku tahay haddii isaga oon tacdinin gurigiiba uu gubto maalan ee marhuuntii ay la gubato ama tuug uu soo galo alaab badan oo xadootanna ay ku alaabtii ay gasho raahinkii ma dhahaayo n sii waxaydi adaa awalba iga haayeen isaga deynta waa lagu leeyahay rahanna ma laha isaga maxaa yeelay yadu lmurtahini yaddu amaanatin laa yaddu damaanin caariyada laakiin oo kale wuxuu keeni doonaa gacanteeda yaddu damaan waa yaddu ammaana ma aha nin baa alaab kitaabka caariyeysatay tuugaa xaday kitaabkii waa lagaa raba adiga mar kitaabkaas gacantaada gacan ammaana maahayn gacan damaanay ahayd xadiidkii safwaan iyo daliil u ayb walaa yadmanu lmurtahinu murtahinka ma damaanayo hu marhuuntii ilaa bitacadii unbuu ku damaana tacadi inuu yimaado walqowlu qowluhu tacadiga laftirkiisa marka haddii laysku khilaafo ninkan isaga marka waa la rumaysana hadduu yidhaah waxaan waa baaba-een baaba-aasna daahir ousan ahayn oo wax dadka u muuqanayo kale aynan ahayn waa la rumaysanaa warkiisa waana dhaar iyo wax lamida marka lagu rumaysana ayb ilaa bitacadii fiihi inuu ku tacadiyo markaa maahanin ninka raahinkana wax daynoo ka dhacaaya ma laha oo alaabteyda aadba iga dhumisay ama alaabtaad iga hadlaysay wax deyna iguma lihid ma dhahayo sidaasmurtahinku haddii uu marka laysku dacweeyo alaabtii raantaadii waa kuu celiyey iyo iima celinin haddii laysku qabtana oo yacnii ninkii murtahinka hadduu yidhaahdo aniga raantii eh, aad ii dhigtay agtayda dhigtay waa kuu celiyey oo raahinkii baan ku celiyey ma laga aqbalayo ilaa bibayinatin markhaati inuu keeno lianna alasla alcadam kitaabkii qawaacid fiqiyihi taan qawaaciddii aan ku soo marnay gelayn ninkaana awal alaabta haayoo lagu ogaay waa u celiyey marka asal maaha nacam cadamka asala inaan la celinina la hubaa celinta marka inuu markhaati u sameeyo waay marka haddii markhaati u keeno waa kan ninkaan iyo ninkan baan haayaa waa kaas waa laga aqbalaa marka ayb waidaa qabada waidaa qabada haddii uu murtahinkii qaato uu qibdoodo bacda alxaqi xaqiisii wax ka mid ah lam yakhruj shay lam yakhruj ma baxaayo shay-un wax oo min arahni marhuunti ah xataa intii yaqdiya uu ka guto jamiicahu dhammaantiisa ilaa deynto dhan laga gudo kun baa lagu lahaa shan boqol buu keenay haddii deyntaadii qaar waa kaasaa qaybaan ku siiyey rahantii isiina ii soo celi ma la celinayo ilaa laga dhammeeyo deyntii markuu dhammeeyo kunka iska gudo ayaa rahantaadii wada laleeyahay shay rahantii ka mid oo la celinayo ma jiro ayb ilaa xaqay u taallaa meesha bedeli xaqiina weli waa maqan yahay waidaa qabada haddii uu qibdoodo almurtahinu murtahinkii bacda alxaqi xaqi qaarkiis lam yakhruj ma baxaayo shay-un wax oo min arahni marhuunti ah min arahni ay ilmarhuuni xataa intii yaqdiya uu ka gudanayo uu ka gudayo jamiicahu dhammaantiis faslun fi lxajri sharidii axkaamteediibuu u fasal yahay xajrigu marka waa sharid luqatan almancu waayo sharcanna mancu tasarufi fi lmaali maal in lagu tasarufo celin la celiyo la joojiyo waayo qofka laga joojiyo ayb maal wixii ku saabsanoo halkan uga hadlaa dalaaqi iyo waxaas maaha hadda halkan maaha ayb wاlxajru sharidu calaa sittatin lix korkood bay ahaatay lix ayaa la sharaa xajrigu laftirkiisu wuxuu u kala baxaa xajrun limaslaxati nafsihi iyo xajri limaslaxati اlkhayr ah mar qofka maslaxadiisaa loo sharayaa marna limaslaxati اlkhayr ayaa loo sharayaa qaacidada uu ku dhisan yahayna waxaa weeyaan addararu yuzaal haddaan la samaynin xajrigan dararaa imaanaya ama qofkaa isdhibaaya ama hayrkiisuu dhibaa naam shareecada marka waxay ka mid tahay taysiirkeeda iyo cadaaladeeda iyo maxaasinta shareecada meelaha laga arkay ka mid tahay nacam qofkii dadka ha dhibano ma la ogola isagiina inuu isdhiba lama ogola asabiyu cunugii yaraa waa la sharayaa maxaa cunuga loo sharaa limaslaxati nafsihi way maal baa looga dhintay aabbihiisaa maal uga dhintay waa yaryahay hoo haddii la yidhaha maalkaagii waa isbaabi waa laga celinaya waa la sharaya walaa tu'tu sufahaaءa amwaalakum alatii jacala allaahu lakum qiyaaman maalayaalkii ilaahay ka dhigay xaajaadkiinnii inay u taagan yihiinoo danihiinna ku dhammaysataan dadka doqomado ilmaha yararka ha siinina wabtalu lyataamaa xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum tijaabiya markaad ka dareentaan in maslaxadiisa uu qabsan karo oo qaan gaaray siiya maalkiisa inta ka horaysa waa laga sharay waa limaslaxati nafsihi wاlmajnuunu kii waalnaayo majnuunkii isaga laftirkiisa limaslaxati nafsihi ayb maslaxat lkayrna inuu soo galo waa iska suurtagal walmajnuunu midkii waalnaa isagana tasaruf ma la siinayo maal waxna ma gadi karo waxna ma maaloo dhan kuma tasarufi karo wasafiihu doqonkii safiihi buu fasiraa marka almubadiru ee tuurtuurayuu yidhi limaalihi maalkiisa ninka maalka ku ciyaaro ku fataalo oo maalkiisa iska daadiyo aan maslaxadiisii maalka maslaxadii lagu xifdinayo aan aqoonin in laga sharo marka maalka asagana ayb oo limaslaxati nafsihi waay ka noocaasoo kale see la yeela maalka waa laga sharaa qaaligaa ka sharaayo meel baa la dhigayaa isaga marka masruufaa laga seenaa maalinkii marka waxaa laleeyahay meeshaas wax ka cun ama meeshaas intaan wax ku qaday qadadiisa iyo wixii lamida ah laga siinaya in wax uu ku ciyaaro maya ma la siinayo isaga marka safiihi kaasuu ku fasiray waxaa kaloo yidhaahdaan safiiha qofka maalka meel xaaraan a meel kaleba aan maalkiisa ku bixinaynin oo saas yeelaayana waa la dhahaa wاlmuflisu ayaa la sharaa mufliska midka ceyrtoobay muflis marka waa man saara maaluhu fuluusan yani daraahim iyo danaaniir iyo waxaa jiri jirtay awel iyo fulus daraahim iyo danaaniirtu waa ool waa daraahimtuna waa caddayd fiday ahayd danaaniirtuna lacag dahaba ah waaye oo jaallay ahayd dahabka midabkiisa fuluustuna waa lacag beese gaduud ay dhihi jireen waa waxii kumyaal iyo santiyaal iyo wax noocaas kale u qofkan marka waaa marka laleeyahay muflis uu noqday yani saara maaluhu fuluusan ama saara daa fuluusin nin oo waxa u soo harayba gogo uu yahay waay oo xoolo beelay ayb luqatan marka waa iska saas sharciga laakiin waxaa lagu yidhaahdaa isaga sheegaya marka walmuflisu mufliska aladii kii irtakabathu ay kortay adduyuunu deymo ay koreen deymihii baa ka bateen isaga raasumaalkiisa iyo deynta lagu leeyahy deyntii baa badatay tasarufkaa laga celinaa marka kan laakiin tasarufka laga celinayo muxuu yahay marka waa tasaruf isagu marka tasaruf fii dimatihi waa la ogolyahay laakiin maal inuu ku tasarufo wax bixiyo ama uu sadaqo ha noqoto ama ha noqoto lacag uu markaasi dad siiyo iyo ha noqoto taas waa waxa la mancinaya nacam ama inuu soo shaqaysto isaga maal soo galo waaba la rabaaba nacam oo limaslaxati اlgayri waayo middaa yacni deyntii baaba yaa kasii gudmayso kasii yaraanaysa nacam ma shaqaysan karaa lagama wada nacam isaga wixii marka dheef ah oo lacag soo gelin ah oo lacag soo gelaysa oo loo ogolyahay nacam inuu isaga bixiyo <coughs> ayaa laga ilaalinaa bis nacam guryihiisii oo kale iyo boosaskiisii iyo inuu gado iyo mal iyadoon lala ogeyn taasaa la diidaa nacam laakiin inuu isaga marka ama dimadiis wax kusoo shaqeeyo dimadiisii maal ku keeno waa la rabaa iyado wax dhiba male wاlmflisu mfliska aladii mfliska oo irtakabathu ay kortay aduyuunu daymihii ay koreen wاlmariidu midka jiran marka kuwaan qaalibaa dabcan kuwaan mflisku qaali inuu qoro waay w inta la cadeeya la ogaado warad warqadaa marka uu kusoo baxaa xajrigiisa kan kan iyo safiiha iyo ama ilmaha yararka iyo qofka waalan waa iska daahir ayaga nacam ayb walmariidu midka jiran almakuufu calayhi ee korkiisa loo cabsanaayo dhimasho looga cabsanayo fii maa wixii zaada ka kordho cala huluثi huluث wixii ka ziyaado ninka jiran ee sariirta saaran ee sakaraadka ah isagana inuu bixiyo huluث saddex meeloodoo meel wax ka badan waa laga celina nacam kana marka limaslaxati اlwaraha waa dadkii dhexli lahaa maslaxadoodii markuu jiran yahay sariir saaran yahay maalkiisii saddex meeloodoo meela loo ogol yahay wixii ka badanna maya aلثuluثu wاثuluثu kahiir xadiidkii waa to a qisadii sacd bn abi waqaas ayb maalkiisa intii ثuluث saddex meeloodoo meel waa ku tasarufi karaa wixii ka badan laakiin waa la joojinaya waa maxjuur maxjuurun calayhi wاlcabdu addoonka aladii addoonka oo lam yu'dan lahu aan loo idmin fi tijaarati ganacsi addoonka haddaan tijaaro loo idmin isaguna ma tasarufi karo waa maxjuurun calayhi ayb wa tasarufu sabiyi cunuga yaraa tasarufkiisa walmajnuuni iyo kan waalan wasafiihi doqonka hayru saxiixin w maba ansaxayo tasarufkooda wa tasarufu lmuflisi mufliska tasarufkiisana yasixu waa ansaxayaa fii dimatihi waxaa isaga dimadiisa ku tacalluqo duuna acyaani maalihi maalkiisa wixii acyaantiisaase maya yani waxaa la diidayaa maalkan uu leeyahay inuu ku tasarufo gado laakiin wixii dimadiisa uu kusoo helaayo waa la ogolyahay naftiisa uu qofka ijaartay maalan suuqaan uu tegey xirfad buu leeyahay haye xirfaddaasaan kuu qabanayaa haye maxaad haysaa intaasoo lacagan ku siinahaye shaqadaas ii qaba xirfaddii waa qaban karaa ma la dhahayo adiga joog maxjuuru calayhi baa tahay maya saas maaha ee middaan iyadu maxaa yeelay waxuu dadku dhibaaya ma aha lacag hor loo soo helaayo un wax maalo hadda ou gaday oo dadkaas kala dhuuntayna ma jiraan soo ma fahmin marka waa macquululmacnaa waxa loo sharay marka maslaxadii loo sharay yacni ma ka hor imaanayo wa tasarufu lmuflisi mufliska tasarufkiisa yasixu waa ansaxayaa fii dimatihi dimada marka waxaa laga wadaa wixii isaga nafsadiisa iyo mas-uuliyaddiisa wuxuu kusoo kasbanayo la ogolyahay duuna acyaani maali laakiin maalkiisa wuxuu ka kasbanayo lama ogola qaaligaa iibinayo haddii guryihii boosaskii iyo deynta darteed loo iibinayo waa in la qiyaaso dadka deymahooda la ogaado ogaal lagu iibiyey marka naam laakiin hadduu boosaskiisiina gato waxaa la diidaa inuu wixiisi intuu gato magaaladii gooyaba hadhow dadkii deyntiina meesha ay fadhiyaan marka tasarufkiisaas marka waa la iclaana la samaynaa qaadiga warqad buu qorayaa ninkaa ninkuu wax ka gato ma ansaxayo wixii hadda ka dambeeya fii acyaani maalihi wa tasarufu lmariidi midka jiran tasarufkiisana fii maa kii zaada ka kordho ka ziyaado cala huluثi hulud mowquufun mid la joojinayo baail mahase waa la istaajinaya waxaa lagu istaajinayaa calaa ijaazati اlwarahati warahada ogolaanshadooda min bacdihi isaga kadib ninkii maalan maalkiisii nusbowba wuxuu yidhi masaajidyaha lagu dhiso dadka jiran hala siiyo agoonta hala siiyo waana nus hulud ka badan waa la istaajinaya dadkii dhexli lahaabaa waxaa laleeyahy saan ma ogoshihiin mase ma ogolidiin hadday yidhaahdaan waa ogolnahay waa la siinaan ma ogolin hadday dhahaan hulud baa loo goynaa inta kale dhaxalkaan aan la keenay leanna awalba sababta loo sharayaa waxay ahayd xukunku waa mansuus ciladiisa waxay ahayd dadkan inaynan dhibtoonin xadiidkii nebiga muxuu aha inaka antadara warahataka caalatan akhniyaaa inaad uga tagtaa khayrun laka kaaga khayr badan adiga min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas ow kamaa qaala sal l slam dadkii ku dhaxli lahaa inaad uga tagta iyagoo aqniye ah kaaga khayr badan inaa ka tegi inaad uga tegi lahayd iyagoo dadka baryayo tuugsanayna dadka u dhibaa saasaa loogu diiday kuwii marka uu dhibaayey haddii dad waaweyn ay yihiin oo tasaruf bixi karo hadday yidhaahdaan annaga waa ogolna waa ka tanaasulna xaqeenna waa ka tanaasuli karaan kaas marka waa mawquufun wuxuu ku xiran yahay ku istaajisan yahay calaa ijaazati اlwarahati dhaxaltooyada kuwa dhexlaya ogolaanshadooda min bacdihi gadaashiis wa tasarufu اlcabdi addoonka tasarufkiisana yakuunu wuxuu ahaanayaa fii dimatihi isaga dimadiisa ayb wa tasarufu اlcabdi addoonka tasarufkiisa yakuunu fii dimatihi dimadiisa u ahaanayaa yutbacu bihi waa la raacsiinayaa idaa cutiqa idaa cataqa aduu xoroobo cataqa waa ficil hulaaثi ah oo laasim ah mabni lilmajhuul kama imaado misbaaxulmuniirka fayuumi saasuu sheegaayb marka iyadaa cataqa waa hadduu xoroobo addoonkii tasarufka yacni addoonka waxna raqabadiisa waay waxna dimadiisa waay wixii isagu marka uu tasaruf sameeyo oo aan loo idmin hadhow markuu xoroobo dimadiisay saaran yihiin iska gudaa la dhahayaa nacan wixii ayb tasarufkii yacni waa iska soconayaa waay wixii usaa yeelay laakiin hadhow deynteedii isagaa lagu lahaanayaa markuu xoroobo waa laga rabaa saasuu kaa wa tasarufu اlcabdi addoonka tasarufkiisa addoonkee aladii lam yudan lahu fi tijaarati aan tijaarada loo idmin hadduu iska tasarufo isaga uu waxgado beec waa iska ansaxayaa wixii ka yimaado maal an ayaa loo haystaa waxaa loo raacanayaa kan eh, isaga addoonka laftirkiisa markuu xoroobo yakunu wuxuu ahaanayaa fii dimatihi dimadiisii buu ahaanayaa macnaheed marka taasna yutbacu bihi waa lala yacnii la raacsiinayaa isagaa la raacsiinayaa hadhow markuu xoroobo idaa cataqa markuu xoroobo isagii baa markaa la raacsiinayaa haddii tijaaro loo idmana de tijaaraysan karaa ayb faslkaanaan ku darayna faslun fi sulxi fii bayaani axkaami sulxi sulxiga axkaamtiisa sulxiga waxaa la yidhaha qaطcu dooda oo la gooyo sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa caqdun yaxsulu bihi qaطcuhaa caqdi iyo heshiis in la qoro doodii iyo khusuumadii lagu jaro ayb sulxigu marka adda midna waxaa weeyaan muslimiinta gaalada la galaan gaaladii muslimiinta u dhex maraa kaas imaam iyaa shaqo ku leh iyo ninka muslimiinta markaa xukumo midna waxaa weeyaan dadka dhexdooda iyaga mucaamalaadkooda wixii ay ku heshiiyaan kaasuu hadda midka uu ka hadlaayo midka muslimiinta iyo gaalada dhex maro jihaadka kadib ku keeni doonaa hudnada faslun fii axkaami اlhudna ayuu dhihi doonaa wayasixu sulxiguna marka mar walba waa khayr badan yahay haddii qofka loogu yeedho haddii shay xalaala uusan xarimaynin ama xaaraan uusan xalaalaynaynin ayb asalkiisu marka waa inuu bannaan yahay liqowli اllaahi tacaala wasulxu khayr wayasixu waxaa ansaxayaa sulxu sulxigii baa ansaxaya maca aliqraari iqraar lala qabo fil amwaali amwaashii dhexdoodii iyo wamaa wixii afdaa gaarsiiyo ilayhaa amwaasha xaggeeda gaarsiiyo wuxuu ka wadaa marka maca aliqraari ninkii wax loo haystay hadduu qirsan yahay laba qof baa isku dhegan dood baa ka dhexaysa waxbaad iga qabtaa waayah waa kaa qabaa buu kan leeyahy waa qirsan yahay ee waxaan aan ka sulxtanno heshiis aan ka galno waa ansaxayaa heshiiska marka laakiin maca aliqraar haddii uunan jirin sulximaa marka jiraya maya kana hadduu leeyahay waxaygiibaa iga qabtaa kana maya uu leeyahay maxkamad qadaa markaas jiro sharcigaa marka lagu kala saaraya bayino iyo waxaasaa la gelaa marka laakiin haddii wax laysku qiran yahaa sulxu imaan karaa sulxigu marka muxuu gelayaa fil amwaali maalayaalkii dhexdoodii ayb wixii muuqdo waay iyo wamaa wixii afdaa ilayhaa ay ila alamwaali maal wixii gaarayo ayb maal wixii gaaraya marka hadhow maal u noqon doono waa maxay ninkan ninkan qisaasuu ku leeyahay nacam qisaastu maal bay u laabanaysaa soo maaha haddii la rabo waaba ku cafiye qisaastii waa kaa cafiya laakiin diye isii diyadii marka maalay noqotay wamaa afdaa ilayhaa taas waay marka nacam ayb oo qof dhiiggiisa uu leeyahay buu kala suluxtami karaa waay ninkan qisaasaa awal lagu yeeshay qisaastii waa la cafiyey maal bay tagtay maalkii aan ka heshiinna waayahay waa bannaantahay hadday marka laakiin isku diidaan markaasaa diyadii boqolkii iyo waxaas ay imaanaya hadday laakiin isu ogol yihiin boqolna kaama rabeen iyo konton isii hadduu yidhaahdo kontonkaas uu ka qaato laa basa ayb oo sulxi ahaan marka ay saa u galaan wahuwa nowcaani wahuwa sulxigu nowcaani weeyaan laba nooc ayb waxyaabaha marka doodaha dhammaantood cumar waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray iclaamu lmuwaaqiciinka ibnulqayim siduu ku sheego laba qof hadday u yimaadaan wuxuu dhihi jiray soo heshiiyey idinka xugunka iyo qaduhu dadka dhexdooda cuqdo cuqdo ayuu kala dhex dhigaa dadka war haddaad idinku waxay naxalliso kartaan bal horta kusoo dadaala idinka cuqdow dadka kala dhex dhigaa maxaa laga wadaa sulxigu raalliyaa laysaga noqdaa laakiin qado haddii uu yimaado ninkaani waxaa laga yaabaa dhowr kii ka xukumay inuu iskaga cuqdo u qaado xumaantiisa un ula fiirsado keliya waxaa laga yaabaa ninkan kale xaqa laga siiyey oo looga xukumo cuqdo inuu iskaga qaado marka wuxuu dhihi jiray abuu muusa alashcarina waa kula dardaarmay wuxuu yidhi war dadka iyagu ha heshiiyaano qaduhu iyo xukunka maxkamadda soo gaarayo dadku wuxuu u keenaa cuqdo ayuu kala dhex dhexgeliyaa marka inay heshiisku uu badan yahaa la rabaa marka dadka qaar baa laga yaabaa marka inay u arkaayaan heshiisku inuu yahay wax shareecada kasoo horjeeda sharciga in la ibdaaliyaa la diidayaa laakiin haddii maal waxaan ay yihiin maxkamaddii markii la keeno diin lagu kala bixi ay timaa annagu waa soo heshii weyne sida kitaabka qabaa lagu kala bixina laakiin hadday iyagu heshiis yihiin ninkan dhiiggii nin ninbuu daba taagan yahay ama waxbaa dhibaataa haysa yaa kala dhex gashay maal waxbaa lagu leeyahay war maalkaygii intaas waa kaaga tanaasulay intaas un isii waa bannaan tahay shareecadiiaa laga tegey ama la baabi'iyey maaha waxahareecada iyadaba sulxigaba waa ku yaallaa oo sulxu khayr ayb iyadoo ay dhici karta marka qisaasta dilka camdiga mararka qaarkood inuu dhihi karo imaamka ay u bannaan tahay wax laga sulxtami karaa male waa dhihi karaa isagoo markaas maslaxo weyn taxqiijinayo dadka inay isku farabaxsadaan diidayeen xaalaadka qaar marka waxaa bannaan in la yidhaha wax diyo la kala qaadana ma laha ninkii nin camdi u dilo waa la dilaa dowladda ay la wareegto waa yeeli kartaa haddii khaasatan ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa haddii dilku bato cafiskaas iyo waxaas in la dhaafaban oo la qisaaso la qisaaso dadku marka axwaashoodu haabit noqoto haddii la doono diyaadkaas iyo waxaas baabkeeda hala galaan waxaan maslaxadii loo keenaa laga taxqiijinaa mar walba ayb marka wuxuu yidhi wahuwa nowcaani laba nooc waa ibraa-un beriyeelid iyo wamucaawadatun bedel qaadasho ayb ibraa-un beriyeelid iyo wamucaawadatun bedel qaadasho waa sulxigii falibraau beriyeelistii iqtisaaruhu weeyaan ku gaabsashadiisa gaabsashadiisa min xaqihi xaqiisa xaggiisa uu ka gaabsado ku gaabsado calaa bacdihi ou markaa qaar ugaga gaabsado ayb iqtisaaruhu gaabsigiisa min xaqihi xaqiisa xaggiisa uu kaga gaabsado calaa bacdihi calaa bacdi xaqihi xaqiisa qeyb ka mida ah. niman boqol baa laga qabaa ninkan inaysa ka soo soconin oo ogyahay maalan waa heshiiyeen siddeetan isii labaatan waaba ka tegeybanwaa bannaantahay walaa yajuusu ma bannaana buu yidhi markaa tacliiquhu ku xidhistiisa calaa shardin shardi lagu xiraa ma bannaana ayb ayb walaa yajuusu ma bannaano bimacnaa laa yasix buu ka wadaa tacliiquhu tacliiqu sulxi bimacna alibraa midkan aniga waxaygii waxbaan kaaga tanaasulay wax isiida ah wax ku xidhistiisii calaa shardin shardi lagu xiraa ma bannaana oo muxuu leeyahay maalan bisha soo socota shan iyo toban markay tahaan aniga kula heshii doonaan ayb haddii bisha soo socota ay shan iyo toban gaarto boqolkii aan kugu lahaa toban waa ka tegaa waa ka tegi taasuu marka diiday nam ayb wاlmucaawadatu bedel qaadashadiina cuduuluhu weeyaan inuu ka leexdo can xaqihi xaqiisa uu ka leexdo ilaa gayrihi ou u leexdo ayb oo markaa maalan daar iyo dhul iyo ninkan lagu haystaa waa kaa qabaa buu yidhi dhulkaaga waa sax laakiin aan ka heshiino shay kalea lagu heshiiyey marka wuxuu yidhi waxaan aniga aan kugu leeyahay waxaas igu siiba maalan ama lacag baa lagu lahay lacagtii markaasu wuxuu yidhi ma haayo aan ka heshiino dhulka aan meeshaas ku leeyahay qaado lacagtii u qaado waayahay waa qaatay waa lagu heshiiyey mucaawadaa la dhahaa kaas xaqaagii ayaad beddel ka qaadatay wayejri waxaa soconaya calayhi kan korkiisa xukmulbayci baa ku soconaya beeca xukunkiisa sulxigaan marka xukmulbayca ku soconaya oo hadday ceeb timaado waa la soo celin karaa qabla alqabdi ma ku tasarufi karo beeca saasaa laga wadaa ilaa ninkan uu kugu qoro dhulkaas qof kale kama gedi kartid nacam ninkii hebel ahaayoon dayn kulahaa lahaa dhulkaas isiiyey oon uga beddeshay welina wax kalama qoranin markhaatiyaal looma kala samaynin kaas inaad sii gadda ma bannaana liannahu baycun qabbayc oo qabla alqabdi ah waa shalayaan soo marnay axkaamtii beycaa ku soconayso haddii dhulkii markaad u tagta ceeb ah ku aragto wixii lagu heshiiyey ceeb laga helana waa la soo celi karaa nacam joog baa leedahay xaqii waxay aad keentay ceebtaas u yeeshay ayb waxyaabahaas ayaa ku soconaysa ayb wayajuusu waxaa bannaan lilinsaani insaankii u bannaan an yushrica inuu tallaalo rawshanan garab inuu muto fii طariiqin jid jidka oo naafidin fulaayo ayb fii ariiqi naafidin ma idin dhigi hay bxayu meel laa yatadararu aynan ku dhibtoonaynin uusan ku dhibtoonaynin almaaru bihi midka maraayo halkan marka dariiqii iyo qaababkeedii buu ka hadlaa markaasuu leeyahay wayajuusu lilinsaani waxaa u bannaan an yushrica inuu bixiyo rawshanan garab inuu bixiyo garabku marka wuxuu noqon karaa saqafka guriga aad saaranayso alwaaxa ka soo baxayo kale iyo daashkaaga bahalka alwaaxyadiisa iyo tiirarkiisa iyo waxyaabahaas ku tacalluqoo gurigaaga ka soo bixi karo oo dariiqa kusoo jeesa karo taas marka dariiqu laba u kala baxaa naafid iyo hayru naafid naafid waxaa laga wadaa dariiq madkhalna leh makhrajna leh jidka yacni haddii uu leeyahay meel laga gala iyo meel laga baxo xaqa waxaa laga fiiriyaa dadka maraaya iskale markaas jidku haddii uu yahay meel laga galay meel laga baxo uu leeyahay xaqa waxaa iskale dadka maraaya iskale jidka wax allaale waxa qofka maraaya dhibo ma banaana marka inaad ka samaysid wax allaale wixii aan dhibaynin qofka jidka maraayana waa ku samay kartaa waa kaaga bannaan yihiin ayb oo dariiqii maalan baabuura marto gaari dameeraa maro dadaa maraan wax allaale wixii maridda dadkaas u dhibaayo dhan adiga kuuma furna wixii aan intaas ahaynna ku furan yihiin dariiqiyo marka la maro haddaad kusoo laalaadiso mushkilada hadda jirto waxaa ka mid a ah korontadiio dhulka la keenaya meel u dhow nacam baabuurtii jaraysa nacam dariiqaas baabuurta marta marka hadday korontada baabuurtu ay jaraan yaa loo haystaana ninkaa baabuurka wata waxba looma haysta nacam lianna asal waa asaa xaq ku lahaa ninka jidka maraayo kanaa marka jidkii wax dadka dhibaayo ku sameeyey isaga le marka dariiqa laftirkiisa wax u habboon in la fiiriyo baabuur weyn iyo mid yar iyo wixii lagu cabbiro oo curfigu uu keenaayo ee maristiisa loo ogol yahay wixii dhibaayo ma ka furna hadday guri tahay haddii kalaba nacam haddaa god ka qodo bannaanka oo dadku dariiqa naafidkiiyo dadku ay maraan godkaas ay wax ku dhacaan ama ay wax ku hallaabaan asaga muxuu u arki waayey ma jirto adaa lagaa rabaa diyadiisa iyo wixii markaa ka ratib meeshaan lanna jidkaas waxaa xaq u leh kan maraayo waxay doonaan ha noqdaan ayb dariiq naafid marka kaasuu ka wadaa derbigana wuxuu ka wadaa dariiq oo hayru naafid hayru naafidka waxaa weya meeluu ka xihan yahay waa luuq meel ka xihan kaas marka yaa xaq kuleh isaga dadka maariintaa xaq kuma laha dadka deganaa xaq kule guryahaasna ayb oo gurigii waxaa weeyaan xaafad waa ka xihan yahay dariiqi jido uu ka xihan yahay waa ti saas marka usoo xoran yahay inta guri ee dariiqa afkiisa laga soo bilaabo ilaa derbiga inta isticmaalayso ayaa xaq ku leh wixii iyaga xaqooda khilaafsan unbaa iska ilaalinay nacam cid kale dhib male marka wixiina kale saas u kala qaybinaa nacam waana sidaas nacam tiibuu marka sheegaya wayajuusu waxaa bannaan lil insaankii u bannaan waxyaaba badanoo marka taasoo kale la isaga xadgudbo badan baa yaa jiraan ayb oo hadda korontadaas keliya maba ahane wax badanoo dadka maariintaaba dhibaayo iyo waxaa lagu suraayo jidka iyo taayarada iyo waxaad qofku suranayo iyo ama uu e, biraha waaweyn oo jidkii adhow wax mari karaa aysan jirin darar fara badan ay keenayso hadduu qof ku dhinto meelaha qaarkood lagama bixi karo meyd qof sakaraadoon la qaadi karin hadduu jiran yahay baabuur ma geli karo wadadii waxaas dhanna dadaa yeelay waxaas in laga dunsho qofka intuu leeyahay uu ku ekaado markaas wayajuusu lilinsaani insaankii waxaa u bannaan an yushrica inuu baxsado rawshanan garab fii ariiqin jidjidka oo naafidin fulaayo oo meel laga galo meel laga baxa leh bixayu meel bay uga bannaan laakiin laa yatadararu uusan dhibtoonaynin almaaru bihi midka dariiqa maraayo uunan ku dhibtoonaynin intaasaa laga fiirinaa bis haddii layse soo dacweeyo dariiqana uu naafid yahay ninka maraayee muruurkiisa loo ogol yahay curfiga iyo yacni qaanuunka markaas degsan qofka loo ogol yahay inuu maro hadduu ku dhibtoonaayo waa kaas waa adaa qaldan marka walaa yajuusu ma bannaana fi darbi derbiga derbiga marka hadda eh, gidaar ha u qaadanin derbiga waxaa laga wadaa waddada xirana derbi la yihahna oo aan furnayn iyada dhinac u hal dhinacay ka furan tahay dhinac kalena uma furna walaa yajuusu ma bannaana ikhraaju rawshanin rawshan bixintiisa garab inuu baxsado qofka fi derbi derbiga almushtaraki la wadaagsado dariiqa aan hayru naafidka ah oo ay cido badan wadaagaan waay ilaa biidni shurakaa'i shurakada idinkooda maahane dadka adiga kula leh meeshaas inay kuu idmaan maahanin waxba kuma sameey kartid wayajuusu waxaa bannaan taqdiimulbaabi albaabka horhor udhigiisa fi derbi lmushtaraki derbiga mushtaraga dariiqa mushtaraga albaabkiisa qofku inuu hore hore ugu dhigtaa bannaan walaa yajuusu taakhiiruhu ma bannaana ilaa biidni shurakaa dariiqii waxaa weeyaan halkaanu kasoo bilowdaa halkanna waa ka xihan yahay meeshaanu kasoo bilowdaa intuu ka xihan yahay masalan laamigii waa kana ama jidkii dadku ay maraayeen luuqaan marka saan u gelaa laamiguu saan uga soo baxay halkan waa ka xihan yahay meeshaan saddex cidoodaa degan marka kow laba saddex adiga maxaa kuu furan marka albaab inaad hore ka samaysato dhanka madkhalkee laga soo galo al albaab waa ka samaysan kartaa ninka kalena meeshaas isaguna xigsanaa ml ka kalena wuxuu xigsanaa meeshaas oo u dhow meesha laga soo galo ayb adiga marka waxaa mamnuuc kaa noqonayso albaabkaaga inaad gadaal usoo dhigto gadaal udhigidda see waayo marka meeshuu ka xiran yahay inaad soo aadid gurigaagii marka waa toban mitir oo kale mitirka sagaalaado kugu dambeeya adiga oo derbiga deriskaaga ku dhegan ina albaab ka bixiso lama ogola sababtoo ah waa isku dhowaanaysaan cawradiisa inaa aragto albaabkiisii markau furo kaaga in horow kasoo furmaan ciriiri iyo marka ixtikaak yaa imaan karo taqdiimka iyo taakhiirku marka macnihiisu waxaa weeyaan sidaas dhinacaas marka adiga aan aan lagaa xigin markaas ka furo oo derb oo laga soo galo waddada guriga kugu dheganna xagu ka samaysana isagana adiga dabadaada meesha kugu dambayso albaabka meeshaa ka baxsatmaan dhinacii kale agteedu isaga ka furana iskuma dhowaanayn albaabadiina marka laakiin haddaad taakhiir samaysa kii kale kusoo dhowaanaysaa cawradiisii ayb macnaha marka meeshaan saas laga wadaa suuraynteedu marka meeshaan waa yar adag tahay macnaheeduse saas waay ayb walaa yajuusu ma bannaana ikhraaju rawshanin garab bixintiisa fi derbi lmushtaraki laga bixiyo ilaa biidni shurakaa'i haddaa adiga rabto marka inaad alwaax iyo wax meel ku mudato iyo isticmaal khaas ku samaysato war miyo ogoshiin saanaan rabaa inaan sameeyo waa ku ogolna waa samayn kartaa markaadadkaas waddada kula wadaago ayb waddadaas xiran laftirkeeda haddii isbitaal ka furan yahay ama ka furan yahay ama ama uu ka furan yahay iskool ama madrase ay ka furan tahay dariiqi naafidkii laxugu noqonay ogow jidku haba iska xirnaada laakiin isbitaal baa ku yaallo isbitaalka dadkaas soo aadaya soo maha dariiq naafid xugunkiisa laga xisaaba saasay leeyihiin kutubaha shuruuxda ayb haddii laakiin waxaasna aynan ka furnayn degaan bis ay tahay gadaal ka xiran yahay san waay marka uu sheegaya wayajuusu waxaa bannaan taqdiimulbaabi albaabka hore u bannaan hore udhigidda waa dhanka marka laga soo galo inaa albaabkaaga ka bajisid ayb ayb ninka laakiin dhinaca kalena ku yaalana luuqan marka saa loo soo gaado albaabkaaga derbigaanuu kusii jeedaa deriskaaga laakiin derbi kale ayuu albaabka ka baxsaday waddo kaleo gadaashaada dhabarkaaga dambuu ka bixiyey albaabka dariiqan xaq kuma laha marka isaga dhabarkiisa ma maro dariiqa albaabkiisa soo hormara waa wuxuu xaqa ku leeyahay wayajuusu taqdiimu lbaabi baa bannaan fi derbi lmushtaraki derbiga waddada mushtaraga dadku ay wadaagaanay xiran dhinaca gadaal ka xiran walaa yajuusu ma bannaana taakhiiruhu taakhiirulbaabi albaabka dibdhigiisa ilaa biidni shurakaa'i shurakada fasaxooda iyo idinkooda ma ahane wabilahi towfiiq